alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamed wcala aali muxamed wa salama tasliima kaiira su-aashu waxay ku saabsan tahay dad baa doonaya fal fasaada inay sameeyaan marka eh, mana doonayaan inuu qofkani markaa ka ogaado marka inuu dhegeysto maxaa ku sugan laba xaaladood baa loo kala qaadayaa mid xaaladan ay tahay si kale in lagu ogaaday inay fasaadkaa wadaan fasaadkaasina uu yahay dee fasaad weyn xaalka caynkaasa waxay noqonaysaa inay bannaanaanayso in fasaadkooda la ogaado si wax looga qabto laysna hortaago loona baajiyo intii la baajin karo laakiin cid daahirkooda salaamo tahay aan wax fasaada lagu ogeyn in la yidhaahdo waa la tajasusayaa waa la basaasayaa waa la dhegaysanayaa si waxa weeye markaa inuun haddii fasaad ka iman karo loo ogaan karo daahirkuna uu salaamo yahay ta noocaasi ma bannaana mid xaaraana weeye in la sameeyana maaha laakiin cid marka fasaad lagu ogaaday oo marka waxa weeye fasaadkii inay wadaan yacni inta dariiq kale lagu ogaaday ayaa ee la doonayaa in loo sii xogogaal noqdo iyo markaa meesha ay ka gelayaan ta noocaasi waxa weeye maanic kuma sugna in fasaadkooda yacni markaa la ogaado ama la dhegaysto ama wax la mid ah laakiin cid daahirkoodu salaamo tahay oo aan lagu ogeyn fasaad dariiq kale aan lagu ogaan in la basaasa ma bannaana ama warkooda khaaskaa ah la dhegaysto waayahay waxaanu ku soo jiray baabkii ku saabsanaa taxriimu alkadib xadiidka kun iyo shan boqol iyo afar iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo shan boqol iyo lix iyo lixdan wa can samurata bni jundubin radia allahu canhu qaala kana rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam mima yuksiru an yaquula liasxaabih hal ra'aa axadun minkum min ru'ya samuratu bnu jundub daalka in la godo iyo in la kor dhigo labadaba waa loogu dhawaaqa qaala wuxuu yidhi kaana rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilahay wuxuu ahaan jiray mima yukiru waxaa ka mid ahaa wuxuu farabadin jiray an yaquula inuu yidhaahdo liasxaabih asxaabtiisa uu ku yidhaahdo hal ra'aa axadu minkum min ru'ya ma arkay mid idinka midi riyo ma arkay fayaqusu calayhi man shaaa allahu an yaqus waxa uga qisoon jiro uga warrami jiray riyada kuwa ilaahay doono inuu ka qisoodo bimacnaa dadka qaarkood ayaa riyo nabiga u sheegi jiray calayhi salaatu wasalaam wainahu qaala lana data khadaatin wainahu nabigu calayhi salaatu wasalaam qaala lanaa wuxuu nagu yidhi daata khadaatin yacnii goor markaa subaxnimo ah yacni wakhti markaa subaxnimo u saaxiiba waxaa loo jeedaa wakhti subaxnimo ah ama daatada la yidhaahdo waxa weeye waa masiida litawkiide khadaatan baa macnuhu u dhacaya inahu ataani alleylata aatiyaan waxaa ii yimi alleylata yacni xalay waxaa ii yimi kollay hadduuba waagu beriyo innagu xalay baanu dhahnaa laakiin culammada luqada qaar baa waxay yidhaahdeen maalinimada inta gelinka hore o dhan waxaa la odhanaya alleyla marka zawaalka la gaadho albaarixa la odhanaya inkastoo xadiis soo arooray oo baarixa ku itlaaqaya uu jiro iyadoo markaa subaxnimo la joogo laakiin xadiiskani wuxuu waafaqsan yahay wejigaa ay culamada qaarkood sheegeen alleyla waa caawa oo kale wey caawa yani waa habeenka la joogo waagin hadda hadduu beriya habeenkii waa laga baxay marka innagu waxaanu isticmaala calaa kulli xaal hadduu waagu beriyo xalay baa la yidhahda inahu aatiyaani leylata aatiyaan xalay waxaa ii yimi laba i yimaada yacni riya iigu yimaadeen wa inahumaa qaalaa lii labadaasi waxay igu yidhaahdeen inaliq soco ayay ugu yidhaahdeen wa in intalaqtu macahumaa waa la socdo waa raacay la jirkooda ayaan la socday wa inna atayna calaa rajulin mudajic waxaannu u nimi nin shifa ayaan u nimi wa ida aakharu qaa'imun calayhi bisakhrah waaba yadii oo uu xadrada ku sugan yahay wa idaa bilxadrati aakharu waa yadii oo meesha uu ku sugan yahay nin kale ninkaa kale oo qaa'imun calayhi korkiisa taagan waa laga sii sifaynayaa qaa'imun waa sifo khabarkiina wuxuu noqonayaa muqadar idaaduna waa fujaaiyu ay waida bilxadrati aakharu ay rajulun aakharu nin kale ninkaa kaleoo qaa'imun taagan calayhi korkiisa taagan bisakhratin dhagax la taagan wuxuu taagan yahay xaaluu dhagax ku dheehanyo dhagax sido wa idaa huwa yahwii bisakhrati lira'si waaba isagii oo huwa yahwii uu isagu marka waxa weeye ku ridaayo hawaa yahwii shayga markaa waxa weeye hoobtaa la yidhahdaa bisakhrati dhagixii ayuu ku hoobinayaa bimacnaa ku ridayaa lira'si madaxiis ninkaa jiifa madaxiisuu kaga dhufanaya fayahlaqu ra'sa wuxuu markaa dhaawacayaa uu dakhrayaa madaxiis fayatadahdahu alxajaru haahunaa dhagixii baa dulundulcoonaya madaxii ninka markuu ku dhaco ayuu ka dulundulcoonaya yacni kuma dul sugnaanayo intuu bashaaqiyo inuu ku dul sugnaanayo maahee markuu madaxii lagaga dhufto ayuu madaxa ninka ka dulundulcoonaya haahunaa xaggan buu uga dulundulcoonaya fayatbacu alxajar ninkii baa wuxuu raacaya ka daba tegayaa dhagixii dulundulcooday ayuu xaggiisii u kacaya fa waa soo qaadaya falaa yarjicu ilayhi ku soo noqon maayo ninkii xataa yasixa ra'suhu kamaa kaan ilaa madaxiisu u bogsado siduu ahaa inaan waxba lagu dhufan baa la moodaa sidiisii baa lagu celiyaa intuu dhagaxa soo qaadanaya madaxa sidiisii lagu celiyaa kaanahu waxba aanu ku dhicin uma yacuudu ilayh kadib waa ku soo noqonayaao fayafcalu bihi wuxuu ku samaynayaa mila maa facala almarata aluulaa wax la mida wuxuu ku sameeyey markii hore siduu dhagaxa markii hore ugu sii daayey ugu dhuftay sidii oo kaleu mar kale u celiyaa markaasuu sidii uga duldulcoodaa yacni mar walba saasuu samaynaya mar walbana madaxa sidii baa lagu celiyaa dhagaxaasuu mar walba ka daba tegaya markuu soo qaato wuxuu imanayaa ninkoo madaxiisii uu sidiisii yahay oo caafimaad qabo alamka iyo xanuunkaas soo noqnoqonaya ee mar walba lagu dhufanaya lala raba qaala qultu lahumaa labadii nin ay waday waxaan ku yidhi nabiga odhanaya calayhi salaatu wasalaam subxaana allah allah baa xumaanka nasahan oo xumaanka dheer maa haadaani labadani maxay yihiin kan jiifee dhagaxa markaa madaxa lagaga dhufanayo iyo kan dul taagane madaxa kaga dhufanaya maxay labadani yihiin qaalaa lii labadii nin waxay igu yidhaahdeen inaliq inaliq soco soco fanalaqnaa waa soconnay faataynaa calaa rajulin mustalqin liqafaah waxaan u nimi calaa rajulin nin ayaannu markaa u nimi ninkaasoo mustalqin liqafaahu qadaadkiisa u jiifa qadaadku sidaa ugu jiifaa wa idaa aakharu qaa'imun calayhi waaba meesha ay ku sugan tahay nin kale ninkaa kaleo qaa'imun calayhi korkiisa taagan bikalluubin min xadiid wuxuu la taagan yahay bir soo qalloocda birtan qalloocdee hilibka la sudho markay hiliblayaashu ay neefka googoynayaan bir ay soo sudhaan baa jirto oo markaysa saa u qoolaaban oo neefkao dhan ba la suri karo birtaa soo qoollaabane hilibka la sudhaa kalluubka la yidhahda kalaaliibna waa lagu jallaya kalluubkaasoo min xadiidin bir ka samaysan waidaa huwa yatii axada shiqay wajhi waaba isagii oo u imanaya labada qowlale ninkaa wejigiisa ku yaala labadiisa qowlal buu mid ahaan u imanaya fayusharshiru shidqa fayusharshiru wuxuu ku dilaacinayaa ku goynayaa ay yuqadicu shidqahu qowlalkiisu ku dillaacinayaa shidqigu waa qowlalka shidqaynna waa labada qowlal fayusharshiru bimacnaa fayuqadicu wuxuu ku dilaacinayaa oo ku goynayaa intuu markaa birtii qoollaabnayd qowlalka ka sudho ayuu sidaa ugu jeexayaa ilaa qafaa ilaa qadaadka uu ka gaadhsiiyo jidhkuna waa u dilaacaya marka wa khirahu wuxuu sudhayaa labadiisa dul mid ahaan sanka labadiisa dalool yaa labadiisa dul mid ahaan buu sudhayaa yani sanka labadiisa dalool buu mid ahaan sudhaya ilaa qafaahu isagana wuxuu ku dilaacinayaa ilaa qadaadka laga gaadhsiiyo wa caynahu ishiisuu sudhayaa ilaa qafaahu ilaa qadaadkiisa laga gaadhsiiyo intaasoo dhani waa isku geesi maruu qawlalka ka suray maruu sanka daloolkiisa ka qawlalkaa xiga uu ka suray oo qadaadka isagana geeyey jeexitaanka maruu isha haddana ka sudhay dacalkeeda oo uu gaadhsiiyey marka waxayan qadaadka gaadhsiiyey uma yataxawalu ila aljaanibi alaakhar khaadu waa kor dhigantah dabcadaha qaarkood khata baa ku dhacay oo hoosudhig baa ku dhacay maa khata wuxuu u gadoomayaa ninkii dhinaca kale ayuu u gadoomaya dhinacuu jeexjeexay mooyaane dhinaca kale ayuu iyadana inuu qowlalka ka suro ayuu u gadoomaya fayafcalu bihi mila maa facala biljaanibi alawal wuxuu ku samaynayaa wax la mida wuxuu ku sameeyey dhinacii hore qawalka intuu ka suro qadaad ka geeyo haddana markaysa markaa sanka daloolkiisa geesta soo xigta xaggaas dulka uu ka suro oo markaa qadaad ka geeyo haddana isha uu ka suro uu qadaad ka geeyo sidii si lamid ku samaynaya famaa yafruqu min dalika aljaanibi xataa yasixa dalika aljaanibu kama kaan geestaa labaadee uu sidaa u dildillaacinayo kama faaruqayo ilaa dhinacii kale uu caafimaado sidiisii ku noqdo inaan waxbaba ku dhicin la moodayo uma yacuudu ilayhi dabeedna wuxuu ku noqonayaa dhinacii horuu ku noqonayaa oo sidiisii lagu celiyey fayafcalu mila maa facala fi lmarati aluulaa wuxuu ku samaynayaa wuxuu ku sameeyey wax la mida markii hore wuxuu ku sameeyey saasuu ku wadaa yani wax mar iyo laba iyo saddex iyo afar dhacayana maahe saasunbu ku wadaayo mar walba markuu ka faaruqo dhinaca kale u wareegaya dhinacii kalena sidiisii baa lagu celinaya yacni saasuu u wadaa qaala qultu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaan idhi subxaana allah allah baa xumaanka nasahan oo ka dheer maa haadaani waxaa laga qaadanayaa wakhtiyada tacajubka in la tasbiixsan karo dhibina ayna ku sugnayn waxaa la naqliyaa bacdu salaf oo karaahiyeystay oo yidhi waa makruuh waa laga fiican yahay oo waa khilaafu alawlaa in wakhtiyada tacajubka qofku uu yaabo ama tasbiixsado ama takbiirto ama wax la mida laakiin adilay leedahay xadiiskan baa ka mida subxaana allahi ina almu'mina laa yanjusu baa ka mida xadiiskii waxa weeye daatu anwaad baa ka mida allahu akbar inaha sunan yacni in markaa allah la xuso wakhtiga tacajubka ama allahu akbar ha la yidhahdo ama subxaan allah ha la yidhaahdee waxaa laga qaadanayaa inay tahay yacni mid bannaan oo karaaha ka maran maa haadaani waxaan idhi buu yidhi maxay labadanna yihiin qaalaa lii waxay igu yidhahdeen labadii nin ee i waday inaliq inaliq soco soco laba goor bay intaliq ku celinayaan faintalaqnaa waa soconnay fa atayna calaa mili tannuur waxaan u nimi wax moofo oo kale ah yacnii moofadan roodhida lagu dubo ee hoosta dabka lagu shidayo moofadaasoo kale wax abaan u nimi fa axsibu waxaan u malaynaya annahu qaala inuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam raawiga ayaa markaa odhanaya raawigii baa shaki yacni markaa gala fa fiihi laqatun waaswaat waaba isagii oo uu ku sugan yahay laqatun qayla ay ku sugan tahay waaswaatun iyo codad ay ku sugan yihiin faatalacnaa fiih waa taalacannoo waa eegnay moofada gudaheeda fa fiihi rijaalun wa nisaa'un curaah waaba iyadii oo ay ku sugan tahay ay fa fiihi ay fi tannuuri rijaalun waaba yani markaa muwafada gudaheeda ay ku sugan tahay rijaalun raga ay ku sugan yihiin wa nisaaun iyo dumar ay ku sugan yihiin curaatun qaaqaawani waidaa hum yaatihim lahabun min asfala minhum waaba iyadii oo kaga imanaayo olol baa kaga imanaya xagga hoose min asfala minhum xagga ka hoosaysa olol kaga imanaya iyagu muwafada xaggeeda sare ee afka ku soo dhow ayay markaa ku sugan yihiin dabkina waa hooseeyaa dabkaasaa wakhtiyada qaarkood sare ugu soo kacaya fa idaa ataahum dalika allahabu markuu u yimaado ololkaasi daw daw way qaylinayaan daw daw waa qaylinayaan waa ismu sawt qultu waxaan idhi maa haa ulaa'i kuwanna maxay yihiin qaala lii waxay igu yidhahaan labadii nina i waday inaliq inaliq soco soco fainalaqnaa waa soconnay fa atayna calaa nahrin waxaan u nimi webi baan u nimi xasibtu waxaan u malaynayaa annahu kaana yaquulu inuu odhan jiray axmara webigaasoo axmara yacni cas oo mila dami dhiiggoo kale la mida riwaayaadka qaarkood baa soo arooray iyagoo shakigan ka maran oo biduuni shakin u sheegaya waida fi nnahri rajulun saabixun yasbax waaba togga gudihiisa iyaduu ku sugan yahay rajulun nin uu ku sugan yahay ninkaasoo saabixun dabbaalanaya oo yasbaxu yacni dabbaalanaya nin dabbaal yaqaanoo dabbaalanaya ayaa ku sugan webiga gudihiisa wa idaa calaa shati nnahri webiga dacalkiisa wayadu uu ku sugan yahayba rajulu nin ninkaasoo qad jamaca cindahu xijaaratan kasiira ninkaasoo urursaday dhagxan fara badan urursaday wa dalika asaabixu yasbaxu waaba yadii oo markaa ninkaa dabaalanayaa yasbaxu uu dabaalanayo maa yasbaxu intuu dabaashuu dabaalanaya uma yaatii dabeedna waa imanaya dalika aladii qad jamaca cindahu alxijaara ninkaa xaggiisa ayuu imanaya dhagxanta badan urursaday fayafqaru lahu faahu afkiisu u kala qaadayaa fa xajaran dhagax buu afka ugu ridayaa ya dhagax buu dhiibay waa soolama jirin kan waxa weeye markaa dhagax dhaba weeye intuu markaysa markaa ku tuuro la waayi maaye afku ugu ridaya waa arrin qadari ah yacni sidaa loo qadaray inuu kala qaadayo oo u kala qaadayo si loogu ciqaabo fa dabadu waa tegayaa fa yasbaxu yarjicu ilayh dhagaxa marka lagu rido waxa weeye marka dhagaxa lagu riday yacni dib buu markaysaa ninkii marka waxaan u kacayaa oo biyihii markaysa marka waxaan meeshii uu ku sugnaa markan yacni waxa weeye dib buu uga kacayaayo meel dambuu tegaya meel dambe ayuu markaa tegaya fayanariqu fayasbax waa tegayaayoo fayasbaxu waa dabaalanaya uma yarjicu ilayhi deedna waa ku soo noqonaya kullamaa rajaca ilayhi faqara lahu faah kullamaa rajaca ilayhi faqara lahu faah mar kastuu yacni ku soo laabto ku soo noqdo afku u kala qaadaya si dhagaxa loogu rido fa alqamahu xajara wuxuu afka ugu ridaya dhagax qultu lahumaa labadii nin waxaan ku yidhi maa haadaani labadanna maxay yihiin kan dhagax afka loogu ridaayo kan ugu ridaya qaala lii waxay igu yidhaahdeen intaliq intaliq soco soco faintalaqnaa waa soconnay faatayna calaa rajulin kariihi lmar'aati waxaannu u nimi oo soo marnay calaa rajulin nin ninkaasoo kariihi lmar'aati muuqaalkiisa iyo araggiisu mandarkiisu yacnii muuqaalka laga arkayaa ay tahay mid la karaahiyeyanayo mid aan fiicnayn aw ka akrahi maa anta raa'ina rajulan mar'an ama wuxuu yidhi ninkaasoo ka akrahi maa anta raa'in nin aad aragto kaad ugu markaa eh, ugu karaahiyada badan tahay mar aan xagga muuqaalka laga arkayo yacni nin aad aragto ninkii ugu xumaa ugu muuqaalka darnaa ninkaasoo muuqaalkaale bay markaa aanu soo marraa buuri marka wuxuu hadda shaki baa ku jiro karihil mar'aati miyuu yidhi mise ka akrahi ma anta raa'in rajulan mar'an ka akrahi ma anta raa'in yacnii midaad aragto kaad ugu karaahiye badan tahay rajulan nin aad aragto mar an xagga markaa muuqaalka laga arkayo kaad ugu karaahiye badan tahay ugu kahasho badan tahay ya ee ugu muuqaalka xun ninkaasoo suuraddaas ah ayaan u nimaadnaa fa huwa cindahu naarun yaxushuha waaba isagoo agtiisa ay ku sugan tahay naarun dab uu ku sugan yahay yacni marna khabarka waxa weeye waa la sheegaa marna waa la xadfaa idaad hujaayada faida huwa cindahu naarun waaba isagiiyo agtiisa ay ku sugan tahay naarun dab ku sugan yahay dabkaasoo yaxushuhaa uu hurinayo wayascaa yascaa xawlahaa hareeraheedana uu ku yacni markaa warwareegayo ku rooraayo qultu waxaan idhi lahumaa labadii nin waxaan ku idhi maa haada kani muxuu yahay qaalaa lii waxay igu yidhaahdeen inaliq soco inaliq soco soco faintalaqnaa waa soconnoo faataynaa calaa rawda waxaan u nimi beer beertaasoo muctamatin fiiha yacni waxa weeye iyo geedaheedu ay dheeraadeen oo min kulli nawri rabiic yacni ubaxa guga yacni markaa dhammaantii ayaa markaa waxa weeye markaa uu la dheeraaday yacni markaa nabaadkeedu nawrku waa ubaxaa la yidhahdaa nunku waa kordhigayn marka ubixii guga nooc kastoo ka mid mida ayaa aad u baxay oo aad u dheeraaday waa beer si fiican u baxday oo nabaadkeeda iyo ubaxeeduba markaysa markaa ay aad u baxeen oo u dheeraadeen waidaa bayna dahray arawdati rajulun tawiil waaba iyadoo ay ku sugan tahay labada geesoodee beerta dhexdooda ay ku sugan tahay rajul nin uu ku sugan yahay ninkaasoo tawiilun dheer laa akaadu araa ra'sahu tuulan fi samaa laa akaadu aanan ku dhowaanaynoo sigaynin araa ra'sahu madaxiisa inaan arko aanan eh, ku dhowaanayn duulan xagga dheerarka fi samaa'i xagga samada uu dheeryahay duulkaasoo kaa'inan fi samaa xagga samada ku sugan yacni nin dheer markaan sare u eego yacni markaa aanan ku dhowaanayn madaxiisa markaa inaan arko sida uu dheeryahay daraaddeed wa xawla rajuli min aksari wildaani maa ra'aytuhum qad bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin asalka hadalku wuxuu noqonayay waida xawla arajuli wildaanun maa ra'aytu wildaanan qatu akara minhum si waxa weeye marka mubtadihii marka waxayn u yani yaallo marka mubtadihii in la qadaro waidaa xawla rajuli waaba iyadoo ninka hareerihiisa ay ku sugan yihiin min akari wildaani maa ra'aytuhum ay wildaanun min akari wildaanin ra'aytuhum qatu maada idinka reebay wildaanun caruuri ay ku sugan tahay carruur yaryar ay ku sugan yihiin yacni ubad yaryar baa ku sugan ubadkaa yaryaroo min akari wildaanin ra'aytuhum qad ubadaan arko kuwii ugu badnaa weligay aan arko kuwii ugu badnaa ahaaday qultu waxaan idhi maa haada kani muxuu yahay ninkan dheeri wamaa haaulaa'i ubadkanna maxay yihiin qaalaa lii waxay igu yidhaahdeen inariq inariq soco soco fainalaqnaa waa soconnay fa ataynaa ilaa dawxa waxaan u nimi geed weyn baan u nimi geedkaasoo cadiimatin weyn oo lam ara dawxatan qadu acdama minhaa aanan arkin dawxatan geed weynoo qadu weligay aanan arag acdama minhaa ka weyni badan walaa axsana kana wanaag badan aanan arag geedka mid la weyni ah ama mid ka weyn iyo mid ka qurux badan midnaba ma arag weligay qaala waxay igu yidhaahdeen labadii malag lii aniga waxay igu yidhaahdeen irqa fiiha kor geedka irqa kor waa raqiya yarqaa ka sacida yascadu wasnan wa macnan irqa fiiha kor geedka fartaqaynaa fiiha ilaa madiinatin magaalo intii ka ahaataan u kornay magaaladaasoo mabniyatin la dhisay bilabinin dahabin yani laban dahaba iyo wa labinin fida hadday isu idaafaysan yihiinna waa saas leeg waxay noqonaysaa laban dahaba iyo laban fidaa bay noqonaysaa haddee markaa biduuni tanwiin labinka haddaan la tanwiinin isu idaafaysan yihin noqonaysa haddii kalena waa laga sifaynaya fa ataynaa almadiina waxaanu nimi baaba almadiinati magaalada albaabkeedii baanu nimi fastaftaxnaa waa furitaan dalabno naga furaanu dhi fafutixa lana waa naloo furay fadakhalnaaha waa gallay fatalaqaanaa waxaa nala kulmay rijaalun rag raggaasoo shatrun min khalqihim ka axsani maa anta raa'in raggaasoo abuurkooda yacni markaa nuskood nus abuurkooda ka mida marka sidaa loo kala baro qayb ahaan jidhkiisaa laba qaybooda qayb markaa jidhkiisa ka midi waa ka axsani maa anta raa'in waxaad aragto wixii ugu quruxda badnaa ayaa geestaasi tahay wa shatrun minhum qaybta kale ka midka ahina ka aqbaxi ma anta raa'in waxaad aragto wixii ugu foosha xumaa ayuu yahay jidhkii baa laba loo kala qaybiyo qaybina aad bay u qurux badan tahay qaybina aad bay u foolxuntahay waa cajiib qaalaa lahum labadii malak baa waxay ku yidhaahdeen idhabuu war ordoo socdoo taga oo faqacuu fii dalika annahri ku dhaca webigaa ku dhaca yacnii webigaa ku dhaco kusoo maydha waidaa huwa nahrun muctaridun yejrii waidaa huwa waaba isagii uu yahay markaa kaa ay sheegayaan madkuurka ay sheegayaan nahrun webi uu yahay webigaasoo muctaridun yacni markaa gudban oo yajri soconaya kaanna maa'ahu almaxdu fi lbayaad kaanna maa'ahu yani muctaridun waxay noqonaysaa si gudub u soconaya yajri cardan waa gudbanayo si guduba ayuu soconaya oo yajri soconaya kaana ma'ahu lmaxdu fi lbayaad waxaad mooddaa biyihiisu inuu yahay caano saafiya inuu yahaad moodaa almaxdu caano saafiya inuu yahaad mooddaa fi lbayaadi xagga caddaanta fadahabuu way tageen nimankii marka waxa weeye jirhkoodu saa u kala qaybsanaaye qaybina quruxsanayd qaybina ay foosha xumayd fa waqacuu fiih webigii bay ku dhaceen suma rajacuu ilayna deedna waa nagu soo noqdeen waxay nagu soo noqdeen qad dahaba daalika asuu'u canhum xumaantaas iyo foolxumadaasi xaalay ka tagtay ayay nagu soo noqdeen fa saaruu waxay noqdeen fii axsani suura muuqaalkii ugu quruxda badnaa qaar ku sugan ayay noqdeen qaalaa lii waxay igu yidhaahdeen labadii malag haadihi jannatu cadnin ashyaadii bay u fasirayaan haadihi tani jannatu cadnin waa jannadii nagaadiga lagu nagaanayey lagu daa'imayey wa haadaaka kaagaas fogina mansiluka waa gurigaagii xagga sare waxay u tilmaameen guri fog fog fog fog markaasay haadaaka kaagaasina mansiluka waa gurigaagii fasamaa basarii sucudaa fasamaa waxaa kor noqdaa nebigu yidhi calayhi asalaatu wassalaam basarii araggayga sucudaa xaaluu sare u kacayo ay murtafica fa idaa qasrun mihlu rabaabati albaydaa waaba yadii uu meesha ku sugan yahay qasrun guri ku sugan yihiin ama fillo gurigaasoo mihlu rabaabati daruurta la mida daruurtaasoo albaydaa'i tii caddayd ah qaalaa lii waxay igu yidhaahdeen haadaaka manziluk kaagaasi mansiluka waa gurigaagii qultu lahumaa waxaan ku idhi baaraka allaahu fiikumaa fadaraanii fa adkhulah baaraka allaahu fiikumaa ilaahay ha idin barakeeyo labadiinnaba dhexdiinna ha barakeeyaba e waa ha idin barakeeye baaraka mar waxay ku gudubtaa fii marna waxay ku gudubtaa laam marna waa tacadidaa marna waxay ku gudubtaa calaa waa saddex xaraf baaraka allaahu laka laan bay ku gudubtay ambuurika man fi nnaar taas waa mutacaddi baa laga dhigay baaraka calayka iyadana waa jirtay fiina waa lagu gudbiyaa baaraka allaahu fiikumaa ilaahay ha idin barakeeye labadiinna fadaraani iga taga fa adkhulah dabada aan galo gurigani qaalaa waxay yidhaahdeen labadii marag ama alaana falaa iminka miyaa maya hadda geli mayse wa anta daakhiluhu adigu waad geli doontaa mustaqbalka waad geli doontaa qultu lahumaa waxaan ku idhi fa innii ra'aytu mundu leylati cajaban anigu waxaan arkay yacnii xalay laga soo bilaabo la yaab baan arkay famaa hada aladii ra'aytu muxuu yahay kan aan arkay yacni ashyaada aan arkay maxay yihiin qaala lii waxay igu yidhaahdeen innaa annagu sanukhbiruka waa kaaga warramaynaa ama rajulu ninkii miyaa alwalu horreeyey alladii kaasoo atayta calayhi aad u timi bimacnaa aad soo martay yuslaqu ra'suhu xaal markaa madaxiisa la dhaawacayo bilxajari dhagaxa lagu dhaawacayo oo lagu dhufanayo fa innahu arajulu waa ninkii ya'khudu lqur'aana qur'aanka qaatay fa yarfudhu qur'aankii dabeedna markaa waxaan yacni ka tegey qur'aankii buu tuuray qur qur'aankii qaatay ayuu qur-aankii dayacay oo qur-aankii ka tegey oo tuuray wa yanaamu can isalaati almaktuuba ee kana seexanayey salaaddii faralka ahaydna ka seexanayey qur-aankii nin bartay oo qur-aankii dayacay mana akhriyo kumana camal falo salaaddii faralka ahaydna waa ka seexdo waa dayacay kutuba xoor buu noqday miah kaasi waa kaa waa kaa madaxa mar walba dhagaxa lagaga dhufanayo wa ama alrajulu aladii atayta calayhi ninkii miyaa aad u timi yusharsharu shidquhu xaal qowlalkiisa la dilaacinaayo ee ilaa qafaahu ilaa qadaadkiisa laga gaadho la dilaacinayo qowlalka inta laga sudo birtii ee hilibka la suri jiray ayaa waxaa lagu jeexaa ilaa marka qadaadka wa mankhiruhu yacni marka sankiisa daloolkiisana la dilaacinayo qowlalkaa xiga dulkaas ilaa qafaahu ilaa qadaadka kaana waa la surayaa ilaa qadaadka la dilaacinayo wa caynuhu ishiisana waa la surayaa oo ishana waa la dilaacinaya ilaa qafaah ilaa qadaadka laga gaadhaa la dilaacinaya fa innahu rajulu yaqdu min beyti waa ninkii ka imanaya ka soo kallahayay gurigiis yakdibu waa been sheegaa alkadbata been qura ayuu been sheegaa hal been ya hal mar buu been sheegaa hadda maaha miday caado u tahoo mar walba beenta iska sheego beentu biyaha u noqotay ma ya hal mar buu been sheegaa tabluqu alaafaaq xaalay beentaasi gaadhayso aafaaqdoo jihooyinka fog ay ka dhacayso mashriqii maqhrib bay u kala kacaysa ciqaabtii saasay noqota wa ama alrijaalu raggii miyaa wannisaa'u iyo dumarkii alcuraatu qaaqaawanaa alladiina kuwaasoo hum iyagu fii misli binaa'i tannuur dhismaha moofada wax la mid oo kale ku dhex sugnaa fa innahum azunaatu waazawaanii waa raggiiyo dumarkii sinaysan jiray marka moofada dabka ah ayaa iyagana marka waxa lagu ridaa wa ama arajulu ninkii miyaa alladii kaasoo atayta calayhi aad u timi bimacnaa aad soo martay yasbaxu fi nnahri xaaluu dabaalanayo webiga gudihiisa wayulqamu lxijaara dhagxantana marka waxaa afka loogu ridayo marba inta dhagax lagu tuuro afka loogu ridayo fa innahu aaklu riba waa kii ribada cuni jiray wa ama arajulu lmar'aati alladii cinda annaari yaxushuha ninkii muuqaalkiisu xumaamiyaa alladii kaasoo cinda annaari dabka agtiisa ku sugnaa yaxushuha xaaluu dabkaa hurinayo ou shidaayo wayascaa xawlaha una ku warwareegayo agtiisa markaa uu marayo fa innahu maalikun khaasinu jahannam waa maalik weeyo malaggii maalik la odhan jiray ee jahannama yacni markaa ee dul joogee furaheeda hayay weeyaan naartu ka mas-uul yahay wa ama arajulu tawiilu ninkii dheera miya alladii kaasoo fi rawdati beerta ku sugnaa fa innahu ibraahimu ibraahim weeyi wa ama alwildaanu ubadkii miya aladiina kuwaasoo xawlahu hareerihiisa ahaaday fa kullu mawluudin maata cala alfitra waa mid kastoo la dhalay oo maata cala alfitrati fitrada ku dhintay yacni diinka ku dhintay wa fii riwaayati albarqaaniyi riwaayadii barqaaniyi waxaa ku sugnayd wulida cala alfitra waxaa lagu dhalay fitra ayaa lagu dhalay waa nin waa mid kastoo la dhalo fitra lagu dhalay fa qaala bacdu lmuslimiina waxay yidhaahdeen muslimiintii qaarkood yaa rasuula allahi rasuulkii ilaahayow sala allahu alayhi wasalam wa awlaadu lmushrikiin ubadka mushrikiintuna ma soo gelayaan ubadkaas ubadka ibraahim la joogee jannada ku jira ubadka gaalada ka saqiiraana ma soo gelayaan faqaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxa uu yidhi wa wlaadu lmushrikiin ubadkii gaaladuna waa soo geliyaan wa ama alqawmu aladiina kaanuu shadrun minhum xasanun wa shadrun minhum qabiixun wa ama alqawmu dadkii miyaa aladiina kuwaasoo kaanuu ahaa shadrun minhum yacnii qayb jidhkooda ka midi xasanun qaar ay wanaagsan tahay wa shadrun minhum qayb kaloo jidhkooda ka midina qabiixun ay xun tahay oo laba nus jidhkooda marka loo qaybiyaa nusna wanaagsan yahy oo qurux badan yahay nusna waa fool xun yahay fa innahum yagu qawmun waa dad oo khalatuu camalan saalixan wa aakhara sayi'a waxay isku dhafeen oo isku dhex dareen camal wanaagsan iyo camal xun bay isku khaldeen oo isdhexgeliyeen tajaawaza allaahu canhum ilaahay kuwaana waa u dhaafay wixii ay sameeyeenoo xumaan aha rawaahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa soo weriyey wa fii riwaayatin lahu riwaayo waxaa ku sugnaatay bukhaari u sugnaatay ra'aytu leylata rajulayni atayaani waxaan markaa xalay arkay laba nin oo atayaani ii yimi oo fa akhrajaanii ilaa ardi muqadasa waxay i saareen ilaa dhul la dahiray yacnii intii ka ahaatay i saareen uma dakarahu intaa dabadeed ayuu markaa sheegay yacnii qisadii aynu soo marray ayuu markaa sheegay wa qaala wuxuu idhi fainalaqnaa ilaa naqbin waa soconnay waxaan u soconnay ilaa meel daloosho intii ka ahaataan u soconnay naqbigu waa meesha daloosho weeye sidii gidaar dalooloo kale oo misli tannuuri yacni moofadoo kale ah yacni meeshii waa malaasan tahay waa xidhan tahay yacni marka waxa weeye sidii god dalooloo kale leedahay waa afkii marka waxa moofadaas weeye aclaahu dayiqun wa asfaluhu waasic xaggiisa sare waa cidhiidhi waa yar yahay xaggiisa hoosana waa ballaadhan yahay yatawaqadu taxtahu naara yacni waa hurayaa waa shidmayaa taxtahu hoostiisa ayaa markaa waxaa shidmaysaa naaran ay min naarin dabbay la shidmaysaa tamyiiz bay noqonaysa markay naaran tahay naarun hadday tahayna dabkaa shidmaya faacilkii bay noqonaysa yatawaqadu taxtahu hoostiisa ayaa shidmaysa naaran ay min naarin yacni dab bay markaa la shidmaysaa la huraysaa marka waa tamyiizun muxawalun can ilfaacil noocaasu noqonaya faacilku marka wuxuu u dhacayaa in laga tilmaamayo naqbiga yatawaqadu waa shidmayaa waa hurayaa ay huwa naqbigu taxtahu hoostiisa ayaa markaa waxaan yani huraysa waa iska daraf naaran ay min naarin dabbay la huraysa faida irtafacat markay kor noqoto dabkaasi irtafacuu sare iyaguna usoo kacaan siay dabka sare uga soo cararaan xataa kaaduu an yakhrujuu ilaa ay ku sigtaanoo ku dhowaadaan inay soo baxaan kaadada khabarkeeda sida fasaaxada badan leh an lama geliyo saas qur-aanka kuma soo aroorin iyadoo kaada ay ani ka daba dhacday wamaa kaaduu yafcaluun an yafcaluu lama yidhaahdo fii jamiici alqur'aan marnaba kuma iman kaada dabadeed in ani dhacdo marka sida fasaaxada badan waa saas mawdicii hore xadiiska aynu ku soo iyadoo ani ayna daba oolin baynu ku nimi ha yeeshe waa iyada lafteedu way jirtaa ha laga fasaaxo badnaadee laakiin waa saa'iqo way bannaan tahay saas aaweed bay ashcaaro kala duwan ay ku timi axaadiista qaarna ay ku timi riwaayadanna waa ka mid waxaa la mida ah xadiiska kale ee bukhaariga kaada qalbii an yatiir hmm, xadiiskii jubayr ibni mucim waayah xataa kaaduu ilaahay ku dhowaadeen an yakhrujuu inay soo baxaan faidaa khamadat markuu dabku gamaaro hoos u noqdo tamaaman ma bakhtiyayo waa gamaarayaaye rajacuu fiihaa hoos bay u noqdaan godka markaa moofaday ku noqdaan hoos ugu noqdaan wa fiihaa rijaalun wa nisaa'un curaah waxaana ku sugan moofadaa gudaheeda rag iyo dumar qaaqaawan baa ku sugan wa fiiha waxaa kaloo yacni ku sugnayd riwaayadan xataa atayna calaa nahrin min damin ilaa aanu u nimi yacni tog aanu nimi min damin dhiig ah walam yashukka mana shakin raawigiiye si jasmi u sheega riwaayada kale waxaa ku soo aragnay shaki fiihi rajulun qaa'imun calaa wasati annahri waxaa webigaa ku sugnaa nin taagan calaa wasati nahri webiga bartankiisa taagan wa calaa shati annahri webiga dacalkiisana waxaa ku sugan rajulun ninbaa ku sugan wa bayna yadayhi xijaara yacni hortiisana waxaa ku sugan dhagxan baa ku sugan fa aqbala arajul aladii fi nnahri waxaa soo qaabilo xaggiisa usoo jeestay ninkii marka ku sugnaa webiga fa idaa araada markuu doono an yakhruja inuu soo baxo yacni ninkan dhagxanta haysta xaggiisa usoo socdaa marka kaannahu doonayo inuu ka soo baxo halkaa ka baxo fa idaa araada an yakhruja markuu doono inuu soo baxo rama arajulu bixajarin fii fiih ninkii markaa webiga dacalkiisa taagnaa baa dhagax ku tuura afku ugu tuuraa u geliyaa qalam yaa faraddahu xaysu kaan wuxuu ku celiyaa halkuu ka yimi ee ku sugnaa halkuu ku sugnaa buu ku celiyaa dhagaxa marka afka loo geliyo dib buu u kacaayo halkaa dambuu tagaa fa jacala kullamaa jaaa liyakhruja jacala yarmii fii fiihi bixajar fayarjicu kama kaan nusakha matbuuca badankoodu saasay qorayeen laakiin sida dabcadaha qaarkoodba ay qoreen asalkana ay u nisbeeyeen oo yidhaahdeen xadiidka bukhaari waa ugu yimi waa inaan jacala laba goor aynay ku sugnayn hadalkan mar labaadkana yarmi halkeeda in ramaa ama rumiya ay ku sugnayd ficil maadi dabdigu ha kala duwanaado ama markaa muqayaru siiqaha loo bineeyo ama faacil ha u binaysnaadee sida ibnu maalik maray shuraaxda badankooduna ay ka soo qaateen waa in jacalada la yidhaahdo waa afcalu shuruuc bay ka mid tahay xadiidkan meelahii markaa uu saxiixulbukhaariga kitaabkiisa shawaahidu altawdiix waltasxiix uu kaga hadlay oo icraab ahaan tawjiihiyey ayuu xadiidkani ka mid ahaa oo kitaab baa jira mujallad yar ah oo ibnu maalik uu kaga hadlay mawaadicda mushkilka icraab ahaan ee saxiixulbukhaariga ku sugan dabeedna icraab ahaan u tawjiihiyey marka mawdican waxay ka mid ahayd meelihii sida uu ku tawjiihiyey inay shuraaxdii haalibkoodu mareen bal ma arag sharax khilaafay sharxyo badanna waa eega marka mawdican ibnu maalik wuxuu ka yidhi jacala waa afcaalu shuruuc bay ka mid tahay waxaana la yaqaanay in afcaalu shuruuca laga khabro ficil mudaaric haddana waxay tahay ficil maadi oo kullama lagu bilaabay in lagaa khabray marka wuxuu leeyahay sidii qaalibka ahayd bay khilaafsantaho waa xaalad naadira waxyaalo kalena waa keenay oo meelo kale markaa ku yimi marka shuraaxda haalibkoodu sidii bay ku raaceen marka wuxuu leeyahay yani luqada carbeed yani sida haalibkaa mooyaane siyaalo kale oo dee aan badnayn u timi baa jirtaa marka tanna sidii bay ka mid tahay calaa haada waxay noqonaysaa fa wuxuu gudagalay kulamaa jaaa markastuu yimaado liyakhruja suu u baxo uu yimaado ramaa fii fiihi bixajar waxaa kaloo loo dabdiyay rumiya waxaa lagu tuuraa fii fiihi afkiisa waxaa lagu tuuraa bixajar dhagax baa lagu tuuraa ama rama ninkan marka waxa weeye joogaa webiga dacalkiisa joogaa wuxuu ku tuuraa fii fiihi afkiisa gudihiisa wuxuu ku tuuraa ninka doonaya inuu soo baxo bixajar dhagax buu ku tuuraa marka waxay noqonaysaa afcaal shuruuc in ficil marka afcaal shuruuca ka mid a ah, ee loo fasiray saas ayay noqonaysa wa fiiha waxaa kaloo riwaayada ku sugnayd fa sacida biya shajara waxay ila koreen geedkii fa adkhalaanii waxay igeliyeen daaran guri bay igeliyeen gurigaasoo lam ara qatu axsana minhaa aanan arkin weligay guri ka wanaagsan fiiha rijaalun shuyuukhun wa shabaabun waxaa ku sugnaa guriga rijaalun rag baa ku sugnaa yani daaru waa mu'anasa saas aawadeed duwayra ayaa lagu tashiiriyaa taaniisku waa ka muuqdaa marka la tashiiriyo duwayra fiiha daartaa waxaa ku sugnaa rijaalun rag raggaasoo shuyuukhun odayaal ah wa shabaabun iyo dhallinyaro ah wa fiiha waxaa kaloo riwaayada ku sugnayd alladii ra'aytahu yushaqu shidquhu fakadaabun yani xadiisku waa dheeraayo riwaayada markaysaa waxa weeyaan inta yani marka wax inoo yara faa'iideynaysa ziyaado inoo kordhinaysa ayuu doonaya marka inuu keeno laakiin inuu wada sardiye marhabo rabo ra'aytahu waxay ku yidhaahdeen labadii malag baa ku odhanaya kii aad aragtay yushaqu shidquhu isagoo qawlalkiisa la dilaacinayo fakadaabun waa beenawaas yuxadisu bilkadbati fatuxmalu canhu been buu markaysaga ku waramaa markaasaa laga qaadaa beentaas xataa tabluqa ilaa ay gaadho al aafaaq jihooyinka fog ay gaadho fa yusnacu bihi waxaa lagu sameeyaa maa ra'ayta waxaad aragtay oo qowlalkiisa iyo ishiisa iyo sankiisa mid walba la dilaacinayo marba gees waxaa saa lagu samaynayaa ilaa yowmi alqiyaama ilaa maalinta qiyaame laga gaadhaayo ayaa sidaa lagu falayaa lagu samaynaya cadaabulqabrigiisu waa sidaas wa fiiha waxaa ku sugnayd riwaayadan alladii ra'aytahu kii aad aragtay yushdaku ra'su madaxiisa in la dhaawacayo aad ku aragtay xaal la dhaawacayo madaxiisa aad ku aragtay farajulun callamahu allahu alqur'aan waa nin allah qur'aanka baray wa fanaama canhu billeyl yacni ka seexday habeenkii walam yacmal fiihi binnahaar maalintiina aan ku camal falin yacni habeenkiina waa ka seexday maalintiina kuma camal fayufcalu bihi waxaa lagu sameeyaa ilaa yowmi alqiyaama isagana saasaa lagu sameeyaa in madaxa dhagaxa lagaga dhufanayo mar walba oo laga dhaawacayo ilaa maalinta qiyaame laga gaarayo marka camalfalka waxaa loo jeeda waxyaalihii waajibaadkahaa buu ka tegayaa ee qur-aanku sheegaayo ee salaaddu ka mid tahay wayanaamu can isalaati almaktuuba riwaayada kale wayna kusoo aragnay riwaayada kale bukhaari waxaynu kusoo aragnay yani qur'aankiina waa ka tegayaa oo waa markaa marka waa tuuray yani waa xooray kutuba xoor buu noqday wayanaamu can isalaati almaktuuba marka salaadda in faralkaa lala yimaadaa waxay ka mid tahay camalfal qur qur'aankii lagu camalfalay marka walam yacmal fiihi binnahaar fayufcalu bihi waa lagu samaynaya ilaa yowmi alqiyaama ilaa maalinta qiyaame laga gaadhayo saasaa lagu samaynaya waddaaru luulaa daartii hore allatii dakhalta taasaad gashay daaru caamati lmuminiin muminiinta guud daartoodii weeye waa jannadii markaa muminiinta guud ay gelayeen wa ama haadihi daaru daartan miyaa waa daar kaloo ka sii wanaagsan fa daaru shuhadaa waa daartii shuhadada waa daar khaasayda wa ana jibriilu ana jibriil baan ahay buu ihi malagii wa haada miikaa'iilu kanna waa miikaa'iil farfac ra'saka madaxaaga sare u qaad farafactu ra'sii madaxaygaan sare u qaaday baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam fa idaa fawqii waaba iyadoo ay e, korkayga uu ku sugan yahay milu saxaabi daruur wax lamida wax daruuraha la mida qaala waxay yidhaahdeen daaka kaagaasi manziluka waa gurigaagii qultu waxaan idhi dacaanii idaaya adkhul manzilii hadday daysaan waan gelayaa gurigayge hadday daysaan gurigayga waan geli qaala waxay yidhaahdeen innahu baqiya laka cumrun ama cumurun cimri baa kuu hadhay takfiif iyo tasqiil baa bannaan in miimka la godo iyo in la reebo waa laba luqoo fasiixa lam tastakmilhu cimrigaasanad dhammaystiran ayaa ku hadhay falow istakmaltahu haddaad dhammaystiran lahayd atayta manzilaka gurigaaga waad markaa tegi lahayd markaa inta yacni kaaga hadhay hadda markaa ma gelaysid laakiin waad geli doontaa laakiin hadda ma gelisid cimri baa kuu hadhay rawahu lbukhaariyu bukhaari ayaa soo wariyey wuxuu dhaawacaa ama dakhraa ra'sahu ninka madaxiis ayuu markaa dakhraa ama dhaawacaa wa huwa bihaai almuhallasati waalghayni almucjama wuxuu ku sugan yahay ficilkani sa'dii saddexda dhibcood lahayd waalghayni almucjama iyo haynkii dhibicda lahayd madabdun bilxuruuf ay yashdakuhu waa dhaawacayaa wa yashuquhu waa dilaacinaya yacni dakhar buu u geysanaya weyn qowluhu yatadahdahu ay yatadaxraju waa dulundulcoonaya dhagaxu markuu ku dhaco ayuu marka waxaweye ka dhacaya waa dulundulcoonaya isrorogaya waalkalluubu kalluubna bifatxi lkaafi wuxuu ku sugan yahay kaafka kordhigiisa wa dammi laami almushadada laamka la shaday godaalkeedana waa ku sugan yahay wa huwa macruufun waana la yaqaan waa birta soo qoolaaban ee marka waxaweye hilibka qabanaysa ama qabataha la yidhaahdo ama yani markaa magacii kasta ha lagu magacaabe irta marka waxa weeye yani hilibka la suro ee soo qoolaaban ayaa la yidhahdaa qawluhu fayusharshiru ay yuqaicu waa googoynaye qawluhu dawdaw hadalkiisa uu yihi dawdaw wa huwa bidaadayni mucjamatayn wuxuu ku sugan yahay laba daad oo dhibic leh ay saaxu way qayliyaan qawluhu fayafharu huwa bilfaai walghayni almucjama wuxuu ku sugan yahay fa iyo walghayni haynkii almucjamati dhibicda lahaa fada maxaa loo odhan waaye tii dhibicda lahayd waxaa la odhanayaa marka xuruf lagu dabdinaayo bilfaa'i la yidhaahdo wax u dhigaal egi ma jiro oo qaaf iyo faa isuma ekaanayaan markaa oo haddii la yidhaahdo bilqaafi marka la yidhaahdo fa baa ugu dambaynaysa marka xuruuf lagu dabdinayo bilfaa'i marka la yidhaahdana hamsa ugu dambaynaysa marka dee isuma dhagaal ekaanayaan bilfaa'i iyo bilqaafi saas aawadeed yacni marka in eh, wax kale la raaciyo uma baahna ay yaftaxu waa furayaa baa looga jeedaa fayafgaru waa furayaa qawluhu almar'aati huwa bifatxi lmiimi miimka korrigiisa ku sugan yahay ay waa muuqaalka la arkayo muuqiisa weeye qawluhu yaxushuha hadalkiisa uu yidhi yaxushuha huwa bifatxi ilyaai wuxuu ku sugan yada da kordhigeeda wa dammi ilxaa'i ilmuhmala xaadaan dhibcaha lahayn godaalkeedu ku sugan yahay washiin almucjama iyo shiinka dhibcaha leh ay yuuqiduha waa horinayi riwaayaadka qaarkoodna yuuqiduhaa baabay ku timi oo halka markaa yaxushuhaa bacdu riwaayaat waxay ugu timi yuuqiduhaa ayay ugu timi qawluhu rawdatin muctamma yacni beer si aada u baxdoo dheeraatay huwa bidami lmiimi wuxuu ku sugan yahay miimka godaalkiisa wa iskaani alcayni iyo caynka reebisteeda wa fatxi taa'i iyo ta'da kordhigeeda wa tashdiidi ilmiimi iyo miimka shadistiisa ayuu ku sugan yahay muctammatin ay waafiyati nabaati tawiilatihi nabaadkeedu uu dhammaystiran yahoo dheeraaday aada u baxay qowluhu dawxatin huwa bifatxi daal daalka kordhigiisu ku sugan yahy waa iskaani ilwaawi iyo waawga reebisteeda wa bilxaa'i ilmuhmala iyo xaadaan dhibcaha lahayn dawxatin wa hiya ashajaratu alkabiira waa geedka weyn weeye wa qowluhu almaxdu huwa bifatxi ilmiimi wa iskaani ilxaa'i ilmuhmala wuxuu ku sugan yahay miimka kordhigiisa wa iskaani ilxaa'i iyo xaada reebisteeda xaadaaso almuhmalati tii aan dhibcaha lahayn ahaatay iyo wa bidaadi almucjama daadka dhibicda leh wa huwa allaban waa caanaha weeye caanaha saafiga weeye waxaana laga shabbahaya caddaanta qowluhu fasamaa basarii araggaygaa sare u kacay oo bimacnaa saraan eegay ay irtafaca waa kor noqdaa loo jeedaa sucudan bidammi saadi waalcayni wuxuu ku sugan yahay saadka iyo caynka labaduba inay godan yihiin godaalkeeday ku sugan yihiin ay murtafica caaluu kor noqday ayuu araggaygu sare u kaca warabaabatu rabaabaduna bifatxi raa'i ra'da kordhigeedu ku sugan tahay wa bilbaa'i iyo ba' bay ku sugan tahay ba'daasu almuwaxadati dhibic keliya leh mukararatan xaal la soo celceliyo laba goor ba'du ku sugan tahay si aan ya iyo wax la mida loo moodin ama taa loo moodin ayuu marka waxa weye u caddaynaya wahiya saxaaba waa daruurta weeye daruurta ayaa rabaaba la yidhaahdaa xadiidkan dheer fawaa'id badan baa kolay laga qaadanayaa waxaana ka mid a ah waxyaalaha laga qaadanayo nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu saxaabada weydiin jiray riyooyinka inuu weydiin jiray ayaa laga qaadanaya taasna waxay ku tusinaysaa inuu markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam riyooyinka u cabiraayay saxaabada ciddii yacni markaa riyo ku riyoota riyo wanaagsan ku riyoota inuu cabiri jiray tacbiirka riyadana inuu yaqaanay ayaa laga qaadanaya ta riyada in la ictibaarinayo riyadu fiican tahay ayaa laga qaadanaya waatii xadiiska ay ku soo aroortay lam yabqa min alnubuwati ila almubashiraat nebinimada marka ajsaadii nubuwada bushaarooyinka mooyaane wax bushaaraynaya mooyaane wax kale kama hadhin marka inay riyooyinku fiican tahay ayaa laga qaadanaya ihtimaamka lagu yani markaa dadaalo ciddii garanaysaana tacbiirkeeda garanaysaana inay markaa fiican tahay rasuulku sal allahu aley wasalam asxaabta inuu aad u weydiin jiray riyada laakiin taa macnaheedu ma aha in riyada dadka la xujaysanaayo oo riyada nebigu calayhi salaatu wasalaam xujo waa tahay laakiin dadka kale riyadoodu xujo ma aha waa se waxa weeyaan lagu bishaaraysan karaa waa lagu bishaaraysan karaa waa la weheshan karaa laakiin xukum sharciga lagama qaadanayo wakhtiyada qaarkoodna riyooyinka lagu riyoodo sabab waxay u noqon jirtay in nebigu calayhi salaatu wasalaam xukum sharciyeeyo sida adaankii oo kale riyada kuma sugnaan wuxuu ku sugnaaday sharciyeynta nebigu calayhi salaatu wasalaam uu jideeyey sharciyey taasuu ku sugnaaday laakiin riyadu sabab ayay markaa ahayd sabab bay ahayd saxaabigii kale riyooday ee ku riyooday in markaa qowm ahlu kitaaba uu soo maray oo uu ku yidhi dad wanaagsan baa noqon lahaydeen haddii aydan odhan lahayn masiix waa ibnullaah qoladii kiristaanka ayuusaa ku yidhi qoladii yuhuuddana wuxuu ku yidhi dad wanaagsan baa noqon lahaydeen haddaydan odhan lahayn cusayr ibnullah cusayr baa ina ilaahaya iyaguna labada qoloba waxay ugu jawaabeen idinka laftiinu dad wanaagsan baa noqon lahaydin haddaydaan odhan lahayn maa sha allah washaa muxamed markaasaa nebiga calayhi salaatu wasalaam uu qisadii u sheegay markuu u sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam waa reebay in maa sha allah washaa muxamed la yidhaahdo marka riyadu sabab waa dhacdaa inay u noqoto sharciyeyn xukum la sharciyeynaayo laakiin riyada markaa aaxaadulmuslimiin ay ku riyoodaan xuja sharciya ma aho xukum sharciya lagama qaato laakiin riyada nebiyadu waxay weeyaanoo ru'ya alambiyaai waxyun waa ka duwan tahay riyooyinka kale marka iyadu xuja sharciya weeye riyada nebi ku riyoodaa waa xuja sharciya weeye xadiiska nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka waramay riyo uu ku riyooday ayuu saxaabta uga waramay saxaabadiisii ayuu uga waramay riyo uu ku riyooday wuxuu hi laba nin baa ikixeeyey markaa dee waxyaala cajaa'ib ay soo mariyeen wuxuu soo arkay nebigu calayhi salaatu wasalaam dad kala duwan oo la cadaabaayo ayuu soo arkay taasna waxaa laga qaadanaya ihbaatu cadaabi alqabr cadaabulqabriga in la sugaayo ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya cadaabulqabrigu inayna ku gaar ahayn gaalada ee muslimiinta qaarkood oo ahlulkabaa'ira oo dembiye waaweyn ku dhintay cadaabulqabriga in la cadaabayo ayaa laga qaadanaya ee aanu cadaabulqabriga ku gaar ahayn ee gaalado keliya xadiisku daliil buu u yahay waayo dadkan uu nebigu ka warramay calayhi salaatu wasalaam in la ciqaabaayo waa dad markaysaga dembiye waaweyn la yimi dembiyadii lagu ciqaabaayo qaar zine lagu ciqaabaayo qaar ribe lagu ciqaabaayo qaar qur-aankii inay dayaceen kuna camal fali waayeen yacni lagu ciqaabaayo qaar beenta ay sheegayaan lagu ciqaabaayo yacni waxa weeye waa dembiye ay ku dhinteen dembiyadaasaa lagu ciqaabaya oo cadaabulqabriga uga yimi marka isbaatu cadaabi alqabrina xadiiska waa laga qaadanaya oo daliil buu u yahay waa yahay waxaa ka mid a ah dadka uu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam in la ciqaabaayo nin marka waxa weeye madaxa dhagax lagala dhacayo oo markastoo madaxa lagaga dhufto dakhar weyne ku dhacayo dhagaxu ka duldulcoonayo ciddii ku dhufanaysay dhagaxaasi markay soo qaadanayso isla markay soo qaataanba madaxii sidiisii baa lagu celinayaa bilaa yowmi alqiyaamana saa waa lagu samaynaya waa ninkii waxaweeye qur-aankii dayacay ee kuna camal fali waayey akhrinna waayey akhrinna waayey kuna camalfali waayey salaada lafteedii markiisa waxaa dayacay camalfalka qur-aanka lagu camalfalayay soo gelaysaa sida riwaayada kale ay caddaynayse labada riwaayo mid ahaan ay caddaynayso waaya ahlucilmigu waxay yidhaahdeen ruuxa markaa qur'aankii eh, akhriya laakiin aan ku camal falin wuxuu ka dhigan yahay kaman lam yaqra sidii midaan akhrinoo kale u ka dhigan yahay qur-aankii waa akhriyaa waa daldalaa yacni waxa weye waa dudubiyaa laakiin kuma camal falo wuxuu ka dhigan yahay kaman lam yaqra' bay yidhahdeen waxay kaloo culammadu yidhahdeen ruuxa qur'aanka ku camalfala ee ku dhaqma walow markaa qur'aan badan bayaanu akhrinne wuxuu ka dhigan yahay kaman qara sidii cid akhriday ayuu markaa la mid yahay ruuxa marka waxa weeye kamaalka laakiin la yimi waa ruuxa isku darsaday labadaba oo akhrinta iyo ku camalfalka labadaba isku darsaday akhrintana tadabburkii baa soo gelaya oo marka waxa isaguna yacni markaa soo gelaya madaxa sababta dhagaxa logala dhacayo waxay kutusinaysaa cuquubadiisu siday u weyn tahay bay kutusinaysa isagana saasuu u jiifaa mar walba dhagaxaasaa madax laga dhufanaya nacuudu billahi min dalik mid kale wuxuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam shaksi markaa qowlalka laga gelinayo birta qoollaaban ama qalloocda ayaa laga surayaa ee hilibka la suro dabeedna ilaa qadaadkaa lagu jeexayaa haddana waxa weeye daloolka sanka geesta xiga dulka xiga laga sudhayaa ilaa qadaadkaa lagu jeexayaa isha xigta ayaa laga sudhayaa dabeedna ilaa qadaadkaa lagu jeexayaa geesta kale markuu u wareegay geesta kalena sidii kale uu ku samaynayaa intii hore waxaa lagu soo celiyaa sidii ay ahayd saasaa lagu wadaa ilaa yowmi qiyaama mar walba waa la jeexayaa mar walbana sidii baa lagu celinaya nabigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam in malaggii ugu fasiray ee ruuxa markaa beenta sheegi jiree beentiisu ay jihooyinka iyo aafaaqda fog gaari jirtay ka dhici jirtay inuu kaa yahay yacni ruux kadaaba oo beenawaas ah oo beenta intuu sheego beentu markaysaa markaa ay ka dhacdo yacni markaa dhul fog ay ka dhacdo jihooyinka markaa fog loo kala qaato aafaaqda mashariq mm, alardi wa makhaaribiha cuquubada noocaasa lagu samaynaya labada riwaayo mid aha waxay sheegaysaa waa kadaab waa nin been badana ah shaksi been badan ah weeye oo beenta aada u sheega riwaayada kana waxay sheegaysaa waxa weeye wuxuu sheegaa bilkadbati ama bilkidbati ee kaafka kordhigiisa iyo hoosdhigiisa labadaba waa loo xarakeeyey haddii bilkadbati la yidhaahdo alkadba waxay noqonaysaa waa been hal mara u sheegay haddii alkidba la yidhaahdana waxay noqonaysaa waxa weeye waa qaabka iyo nooca markaysa markaa beenta marka uu samaynayo oo waxaa laga tilmaamaya ismu hay-a yacnii qaab been sheega yani waxaa laga tilmaamaya nooceedii baa markaa la ishaareeya calaa kulli xaal mar markaa kuma gaar ahaa kidba marka la yidhaahdo laakiin kadba marka la yidhaahdo yani mar bay faa'iideynayse mar bay faa'iideynayse marka nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam shakhsigaa beenta sheegaya ee beentiisu aafaaqda iyo jihooyinka fog ay ka dhacayso wuxuu yahay ka sidaa loo ciqaabayo ilaa yowmi alqiyaama laga gaadhaayaana saa lagu samaynaya taana waxaa laga qaadanayaa beenta dembigeedu inuu weyn yaha laga qaadanaya munaasabada baabkana taasaa ku saabsano baabu taxriimi alkadib xadiidka tuu u keenay taas weeye taas weeyaan tuu xadiidka u keenay marka waxaa laga qaadanayaa beenta in aad la isaga ilaaliya laga qaadanayaa maantana beenta aafaaqda gaadhaysa aad bay u badan tahay meelihii waagii hore ay gaari jirtayna meelo ka daran bay gaadhaysaa iyo dad ka fara badan waayo aalaadkan cusub baa hadda waxay u adeegayaan in waxaweeye qofkii wakhti yar uu gaadhsiin karo oo waxaweeye isla markuu hadalka yidhaahdaba qaaraadka adduunyadoo dhan laga dhagaysan karo ama laga arki karo yacni markaa cuquubadeedu dee way ka weynaanaysaa beentii aafaaqda gaadhaysay markay dad kooban gaadho iyo markay khalqi fara badan gaadho ile dad baa malaayiin ku taxan yihin malaayiin oo markuu layfka galo kelmadduu yidhaahdabaa malaayiinkaasay markiiba gaadhaysa isla sekankiibay gaadhaysa ya dee kaa dembigiisu waa ka weynaanayaa markuu been sheego kii waxa weeye afaaqda ha gaadhee in kooban ay gaadhaysay yacni aad iyo aad ayaa kani uga sii dembi badan beenta sidaa qofka loogu ciqaabayaana waa beentii uu badrheedhay yani been marka hore maxaa la yidhaahdaa been waxaa la yidhahdaa alikhbaaru bima yukhaalifu alwaaqic in laga warramo wax waaqica khilaafaya ayaa waxaa la yidhahdaa been marka waxa waaqica khilaafaya in laga warrama mar waxay u dhacdaa khata oo qofku inuu sidaa moodayey marna waxay u dhacdaa badrheedh haddii khata ay u dhacdo been way tahay laakiin cuquubadii lagu ciqaabayey ma jirayso rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na wa kadibu khata waa been marka kama u dhacday taasi marka ciqaabtii lagu ciqaabayey ee markaa ma imanayso laakiin ta lagu ciqaabaya waxay noqonaysaa been u kasay noocaasay noqonays noocaas ayay noqonaysa marka hore tacriifka kadibka uma sharti ahaa camdigu laakiin cuquubada loo shardinayaa cuquubada ayaa loo shardinayaa laakiin haddii loo kasiyo haddaan loo kasin mid walba way noqonaysaa haddii waaqic ay khilaafsantahay been waa noqonaysaa kadaba abu sanaabil kadaba man qaala dalik axaadiista waata ku soo aroortay marka kadibu khata ayaa looga jeedaa waaya siyaalaha qofku isaga ilaalinaya beenta waxaa ka mida ah inuu wuxuu ka shakiyo aanu hadalka jasmin ama uu ka gaabsado ya hadduu wax ka qisoonaayo lafdigii uu ka shakiyo ama wax la mida waa inaanu jasmino sidaa inay ahayd waa inuu markaa waxa weeye sidaa inay ahayd baan u malaynaya inaga ku aragnay hadiyo jeer aahaartii axaadiista iyo waataynu ku aragnay oo siday isaga dhowri jireen isaga ilaalin jireen lafdo aynay hubin inay gooyaan ama jasmiyaan ahlucilmiguna saasay ahaan jireen xataa qisooyinka marka ka qisoonayaan lafdiyada aynay hubin way iska ilaalin jireen way iska ilaalin jireen waayahay wuxuu kaloo xadiisku sheegayaa in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu arkay moofo oo kale wax ah oo afka sare u yar afkiisu yar yahay hoostana u ballaadhan dad ku jira oo qaaqaawana oo rag iyo dumarba leh hoostana markaa dab kaga soo baxayo dabkaasi markuu soo gaadho ayay markaa sare u soo kacayaan oo xaggan afka ku soo dhowaanayaan qaylinayaanna nebiga waxaa loogu fasiray in ragg iyo dumarkii sinaysan jiray ay yihiin munaasabada ka dhaxaysana waxa weeyaan zinada waa lala dhuuman jiray marka waxa weeye meesha meesha waxaweyaan yani moofada ah ee afka yar leh ee gudaheedu qarsoon yahay ayaa la geliyey marka sinada la samaynayana waa lala baqaayo yacni qofku inuu dab ku taagan yaho kalu ka dhigan yahay saas aawadeed waxaa lagu abaalmariyaa la yidhi in meeshaas muufadoo kale ah ee dabka hoosta kaga soo baxayo in markaa waxaa la geliyey cawraadkooduna waa muuqan jireen may kala qarsan jirin maadaama ay zine iyo waxyaalaha la imanayaan marka waa abaalmarin camalkoodii waafaqsan weeye wuxuu kaloo nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu arkay nin markaa webi dabaalanaya oo marba is odhanaya soo bax bartanka webiga ku sugan dacalka markuu usoo soo dhowaado nin marka waxa weeye webiga dacalkiisa ku sugan oo dhagxan badan haysta kaasaa waxa weye dhagixii doonaya inuu ku tuuro afku u kala qaadaya afku ugu ridaya dabeedna marka waxa dib buu marka waxaweeye yani marka dhagaxa marka afka loogu rido uu kaxaynaya dabeed marka waxawe halkii bartankii ayuu ku noqonaya ma daynaya sidiibu kusoo noqonaya mar walbana sidaasuma marka dhagaxa afka loo gelinaya oo afka loogu tuuraya kaasna wuxuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu yahay kii ribada cuni jiray marka ribadana dembigeedu inuu weyn yahay oo min kabaa'iri dunuub ay ka mid tahay ayaa laga qaadanaya zinadii iyo ribadii waa la ysku xujiyey laakiin waxaa labada sii dembi weyna ribada sida xadiisba ku soo aroortay nabigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam dirhamu riban yaakuluhu rajulu wa huwa yaclamu annahu riba ashaddu cinda allahi min sittatin wa alaaiina zaniya dirham riba ah oo qofku cuno isagoo garanaya inay ribo tahay allah agtiisa waxay ka daran tahay lix iyo soddon zino ayay ka daran tahay saxaxahu alalbaaniyu albaani waxa yihi xadiiskaasi waa saxiix marka ribada dembigeedu aad iyo aad buu weyn yahay waa dembigii ilaahay uu yidhi faadanuu bixarbin min allaahi wa rasuulih ya hadday iska dayn weydaan dagaal ogaada dagaal allah iyo rasuulkiisu idinla dagaalamayaan ogaada waa yahay wuxuu kaloo sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam nin markaa dab shidaya oo muuqaalkiisu mandarkiisa iyo muuqaalkiisa la karaahiyeysanayo ee dabna shidaya dabka ku warwareegaya mar walba shidaya oo ololinaya inuu arkay kaana waxaa loogu fasiray inuu maaliku khasinu nnaara ah inuu yahay ayaa lagu fasiray waxyaalaha kale nebiga la tusay waxaa ka mid a inuu arkay beer aad u baxday oo markaysa markaa dheeraatay taasina waxa weeye waa jannadii marka jannada waxa weeye saddex martaba xadiiska ku sugan oo dee waxa weeye marka midna daaru lcaama caamati almu'miniin mu'miniinta guud daartoodii weeye midna waa daartii shuhadada weeye daartii shuhadada yacni midna weeye midna waxa weeye waa tii uu nebiga calayhi salaatu wasalaam uu gelaayay intaa mid walba waa la tusay intaa mid walba eh, waa la tusay waxaa kaloo nebiga la tusay calayhi salaatu wasalaam eh, nin dheer oo beer ku dhex sugan iyo ubad la jooga caruur ah taasna waxaa loogu fasiray inuu markaa ninka dheeri inuu yahay ibraahim nebi ibraahim khaliil khaliiluraxmaan ubadka la joogaana inay yihiin ubadkii fitrada ku dhintay inay yihiin wa ama alwildaanu aladiina xawlahu fakullu mawluudin maata cala alfitra waa ilmo kastoo la dhalay oo fitrada ku dhintay fitradeeda isagaa laga bedelin islaamnimadii ku dhintay lagu abuuray mee ku sugnaa marka awlaadu lmuslimiin ubadka muslimiintaee saqiiraa jannaday markaa gelayaan ibraahiim bayna la joogaan nebi ibraahiim bay la joogaan waxaa nabiga la su'aalay waa awlaadu lmushrikiin ubadka gaalada ka saqiiraa yaga laftooda ka waran ma noqonayaan kuwa markaa la jooga ibraahim nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa awlaadu lmushrikiin ubadka gaaladuna ee ka saqiiraa gaalada iyaguna waa soo gelayaan hadda masalada ku saabsan ubadka gaalada ka saqiira waxaynu ogsoonayn xadiis sheegaya in ubadkaas iyaga axkaam ahaan raacsan yahay waa tii xadiiskii saxiixaynku tilmaamayey su'ila rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam can ahli beyti min almushrikiina yubayatuuna fayusaabu min daraarihim wa nisaa'ihim qaala hum minhum xadiiska bukhaariiyo muslim ay soo wariyeen min xadiisi sacbi bni jasaama waxa uu tilmaamayey nebiga calayhi salaatu wasalaam in la su'aalay dad mushrikiina ah oo guryahoodii ku sugan oo la weerarayo oo weerarkii la weerarayey jihaadka yacni iyaga la weerarayey iyaguna waa gaalo weeye muslimiin maaha waa gaalo ayaa markaa ubadkoodii iyo dumarkii wax gaadheen aan loola qasdin adamaarata su'ila rasuul illahi sala allahu aleyh wasalam can ahli lbeyti min almushrikiina yubayatuun habeen baa la miraya la weeraraya habeenkaa marka la miro fa yusaabu min daraariihim wa nisaa'ihim ubadka gaalada iyo dumarka gaaladana waa la diiday in la laayo nahaa rasuulu ulahi sala allahu alayh wasalam can qatli nnisaai wasibyaan dumarkii gaalada ee xarbiyiinta ahaa haddaynay dagaalka soo gelin iyagu hub soo qaadan inay gabadhani xarbiyo tahay yacni axkaamtii ahlulxarbiga leedahay yacni loo dili maayo laakiin hadday dagaalanto oo hub soo qaadato xaaladda caynkaasa waa la dilayaa laakiin dadkii ahlulxarbiga ahay bay ka mid tahay gaaladii xarbiyiinta ahayd bay jumladooda ku jirtaa yacni qasdan loo dili maayo markii nebiga la weydiiyey fa yusaabu min dararihim wa nisaa'ihim qaala hum minhum wuxuu yidhi ka mid bay yaga yihiin yagay ka mid yihiin yacnii xukunkooday leeyihiin macnuhu markaa wuxuu u dhacayaa xadiiskii nahyigiiyo kan iska hor iman maayaane haddii waxaani wax loola qasta yaga aynay ahayn ee wixii raggoodii gaalada ahaa lagu ridayay un ay ku dhacaan dumarkaas in marka weeye sidaa ay ku dhintaan gaalada ah ee xarbiyiinta ahi dembi laguma qabo ubadkooda waxaan loola qasdinin hadday ku dhacaan ubadkaa gaaladana ya iyadana dembi laguma qabo macnaha laga tilmaamaya waa sidaas hum minhum laakiin qasdan ama in loo dilo ayaa la diidayaa haddii aynay dagaalamin hadday dagaalamaan qasdan waa loo dili karaa dhibi kuma sugna yani xaaladda caynkaas marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa in ubadkii gaalada la yidhi gaaladay ka mid yihiin bimacnaa xukunkooday leeyihiin dee xukunkooduna iyagu gaalay ahaayeen marka gaalnimadii inay marka waxa xukman ugu xukuman yihiin tabacan liwaalidiihim tabacay waalidadooda raacayaan baa xadiisku ku tusinaya baa xadiisku u ku tusinaya marka see loo kulminaya xadiiskan iyo xadiiska waxay yidhahdeen culammadu xadiiskaasi wuxuu ku saabsan yahay axkaamta adduunyada axkaam dunya ayuu ku saabsan yahay xadiiskanna wuxuu ku saabsan yahay xukmu alaakhira axkaamta adduunyaduna daahir bay ku dhisantay haddaba waxaa jira axaadiis kale oo nowcan maa yani ku tusinaya ama laga fahmaayo imtixaan in la imtixaanayo oo ubadkaas gaaladu meel aynay wadagelayn allahu aclamu bima kaanuu caamiliin nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam allah baa og waxay ay samayn lahaayeen hadday qaan gaari lahaayeen waxay samayn lahaayeen allah baa og marka calaa haada culammadu axaadiista kale ee markaysaga ama imtixaanka ku tusinaysa ama allahu aclamu bima kaanuu caamiliin tilmaamaysa ama imtixaanba sheegaysa in la imtixaanayo ya waxay ka qaateen in ubadka gaalada la imtixaanayo dabeed ay kala baxayaan marka kuwa imtixaanka ee ku baasaya ee ilaahay saa ku ogaa kuwaasaa ibraahim la joogaya masaladanna cala kulli xaal khilaaf badan baa ku jira bayna ahlilcilmi laba qowl baana ugu roon ilaa toban bay gaadhsiiyaan aqwaasha ku sugan qaar yidhaha khadamu ahlijanna ay noqonayaanoo ubadka u shaqaynaya ahlu jannaha wildaan mukhalladuun waa waxaweeye waa awlaad lmushrikiin bacdina waxay leeyiin waa munacamiinta ma ee loo nicmaynayay ka mid yihiin oo jannaday gelayaan cala alilaaq cidii sakiirtaa jannay gelaysa kullu mawluudin yuladu cala alfitra fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaani yani sida xadiiskii kale saxiixa ku soo aroortay ku kastoo la dhalo waxaa lagu dhalaa fitrada ama muslimiin ha dhasho ama gaala ha dhasho fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaani abbihii hooyadiiba ama yuhuudi ka dhiga ama nasraani ka dhiga ama majuus ka dhiga haddama aragtaa marka fitrada fa kullu mawluudin maata cala alfitra yani waxa weye soo gelaya dee waxa weeye ubadka mid kastoo saqiiray walow marka ubadkii gaaladaba ha noqdo ila isagaba wataa laynoo sheegay in fitrada lagu dhale fitrada wakhtigii laga bedeli lahaaye bimacnaa gaalnimo yacni waxa weeye loo bedeli lahaa gaalnimadaana lagu ciqaabi lahaa ma gaarin marka wuxuu leeyahay fii xukmi kownihi cala alfitra yacni ahaanshihiisu fitrada ku sugan yahay xukunkeeduu yeelanaya marka calaa kulli xaal haddaynu isku soo ururna laba qowl baa meesha ugu roon qowl odhanaaya ubadka gaaladee saqiira waa la imtixaanayaa imtixaankaa ciddii ku baastaa jannay gelaysaa imtixaankaa ciddii ku dhacdaana naar bay gelaysaa bacda imtixaan baa xukunkoodu kala caddaanaya iyo qowl odhanaaya maye cala litlaaq bay jannada u gelayaan jamaahiirta culamada ahlu sunne waxay u badan yihiin qowlka imtixaanka in la imtixaanayo ayay markaa jamaahiirta culammadu ay u badan yihiin marka bacdal imtixaan bay saa u kala caddaanaysaa saasaa jamaahiirtooda ku tageen waana sida ibnu taymiye iyo ibnu qayim iyo ibnu baas iyo jamaacaad badanoo culamada ka midina ay mareen bacdu ahlicilmina waxay mareen inay meye janno gelayaanoo way itlaaqeen xadiiskan oo kale iyagoo cuskanaaya xadiiskan oo kale laakiin culammada wejiga imtixaanka maraya waxay leeyihiin xadiiskan axaadiista kale waa lala kulmin karaa waxaana lagu xambaarayaa awlaadulmushrikiinta uu ilaahay ogaa inay imtixaanka ku baasayaan kuwaasaa ibraahim la sii joogaya kuwooda kale maya tawjiihoodu saas weeye culamada qaar waxaabay u nisbeeyeen ahlu sunnuhu inay qabaan masalada imtixaanka baaba saa u nisbeeyey wallaahu aclam wuxuu kaloo nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam dadka markaa qayb jidhkoodii ka midina qurux badan tahay qayb ka midina ay fool xun tahay nuucba qayb yihiin ee la tusay inay yihiin qaar camal wanaagsan iyo camal xun isku khalday oo isku dhafay ilaahayna uu cafinayo oo deed markaa waxayn ay wadaa qurux badnaanayaan oo muuqaalka xun laga qaaday guud ahaan xadiiska saas ayuu markaa waxayn ahaa halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta